sanad ku wariyey alkhaiibu lbaqdaadiyu bisanadin sanadkoo fiihi dhexdiisa latiifatun arrin naadiru ay ku jirto latiifo wuxuula jira arrin naadirah oo ayadoo kaleeto ay yar tahay in la arko sanad oo arrin naadiru ku jirto bisanadin sanad wuxuu ku arrin oo naadir ah oo sanad loo nisbeeyey ku jirto biriwaayati aabbaa'in aabbayaal wax kala warintood aabbayaalkoo tiscatin sagaal ah sagaal aabbe aa wax kala warinayaan marka sideed ayaa mid walba aabbihiis ka warina marka waa arrin naadirah oo aan badnayn sidaasoo kaleeto fa qaala wuxuu yidhi khadiibu lbakhdaadi akhbaranaa waxaa noo warramay abulfaraj cabdulwahaab بن cabdالعaزيiز بn الxاarث بn أسد بn الlayث بn سulaymaan بn الأswad بn سfyaan بn زayd بn ukayna بn cabdاللaahi الtamimi min xifdiyu nooga warramay qaala wuxuuna yidhi samictu aday aabbeeyaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay samictu abi aabbeeyaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay samictu abi aabbeeyaan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay samictu abi yaquulu xaaluu leeyahay samictu abi yquulu xaalu leeyahay samictu abi yaquulu xaalu leeyahay samictu abi aabbahean maqlay yaquulu xaalu leeyahay samictu abi aabbahean maqlay yaquulu xaalu leeyahay samictu waxaan maqlay caliyabna abi aalibin cali bna abi aalib ayaan maqlay yaquulu xaalo uu leeyahay hatafa alcilmu cilmigiiyaa qayliyey bilcamali camalfalu ku qayliyey camal cilmigii wuxuu u yeehay in lagu camal falo war ha laygu dhaqmo uu war ha laygu camal falo saasuu u dhawaaqay cilmigii cali bn abi aalibaa leh hataa falcilmi cilmigu wuxuu ku dhawaaqo ku qayriyey bilcamal in lagu dhaqmo fain ajaabahu fain ajaaba aalibu ardagii hadduu ajiibo oo uu yidhaahdo waa yeelay waa ku dhaqma oo cilmigii ku dhaqmo abata jawaabkii intaa maxduufaa jawaab shardigia la xadfay ila waa iska cadyahaye fain ajaaba hadduu ajiibo daalibkii oo u cilmigiisii ku dhaqmo fabata cilmigu waa u sugnaana wailaa in lam yujib hadduusan ajiibin irtaxala cilmigu waa ka guura waa rarana iska safra meel kalu ka aada saasuu yidhi cali bn abi aalib intaa waa dhammaaday wa haada lafdu lafdigan binaxwi mid lamida marwiyin waxaa laga yihi can sufyaan اthawri sufyaan اthawri ayaa laga wariyey midkan mid la ah hadalkaas horeeto abu nucaym ayaa xilyat lwliyaa ku wariyey juska toddobaad laba boqol toddobaatan iyo kow samcaani fii aadaabi اlimlaa khadiib اlbaqdaadi fi iqtidaaءi cilmi اlcamal iyo qayrkoodba marka sidaasoo kaleeto ayaa laga wariyey sufyaan athawri raximah اllah sidaasoo kalea looga wariyey marka qofka waa inuu cilmiga ku camal falo hadduusan ku camal falin cilmigu waa ka guuraya qof kastaana wuxuu dareemi karaa daad maanta kitaab soo akhrisatood masalo ku aragto masaladii ku dhaqanto oo aad tabiiqido oo tabiiqido ma halmaamaydi weliga ma halmaamaydi daad maanta waxa weeyaan adkaarta ducada istiftaaxa oo lagu furfurto salaada markii la xirto ducooyin badanaa soo arooray saddex nuucaad saddex aad ku tuko saddexaasu kaa lumia kuwii kale waagii aad kitaabka ka akhrida u dambayda haddaad afar badato afartaad taqaana intaad ku dhaqanta weyan cilmiga intaad haynayda sida badan ah, intaad ku dhaqanto siiqooyinka toddoba siiqoo kala duwanaa nabiga loogu salliyaa nabiga ka sugan haddaad mid inta xifdido taas ataxiyaadka markaad akhrido ka dabamarido halka xabaad hayne haddaad laba inta xifdido labada kala duduudo hadba labadaas midba mar akhrido labadaasaad xifdsanta oo haddii maanta lagu weydiiyo layidhaha siiqooyinkii nabiga loogu salli jiray sala allahu alay wasalam bal adoon qaldiyo sheeg intaad ku camal falidaad ka sheegi kartaa sida badan marka cilmiga waxaa suga waa camalka ah cilmiga sidaas daraaddeed salafku waxay ku dadaali jireen hadday masala sooba marto oo xadiis uu soo maro ugu yaraan horta mar inuu ku dhaqmo ah, waa sida badan waa sugnaana cilmigaas marka haddaadan ku dhaqmin haddee nasiib male wlqur'aanu la wlqur'aanu xujatu laka ow calayka diinkaad barataa waa sidaas xadiidkaas weeye ima aduu xujo kugu yahay waa aragtay kumana dhaqmin wa xujo inuu ku yahay marka waa inuu aad qof ugu dadaalaa wixii ilaahay diinkiisa ka garan inuu ku dhaqmo qaala almualifu raximahullah alslu raabic dawaamu lmuraaqaba ilaalinta daa'imideeda muraaqabada waxaa loola jeedaa qofku inuu mar walba xasuusan yahay ilaah inuu daalacanayo wax kastoo qalbigiisa ku soo dhaca tilaab kastuu qaado wax kastuu ku hadlo ilaah inuu daalacanayo waa inuu qofku dareensan yahay ilaalintaas iyo daalacashadaas waa inuu is ilaaliyaa in ilaahay ku arko wax uu ka reeba isagoo dhex taagan ama ilaah ku daalacdo wax uu amray isagoo ka gaabiyey sidaas weeye muraaqabadu muraaqabadu waa an tacbudallaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka w waa ixsaankii waa ixsaan inaad ku noolaatood ilaahay ku caabudo ixsaan inaad ilaahay ku caabudo waxaa qof kasta uu dareemi karaa fiiriya qof aad u wanaagsan oo saalix ah oo saaxiibkaa ah hadduu kula joogo xumaanta oo iska ilaalina u fiirso ti qof wanaagsan saaxiibka ama macallinkaagii oo kale ama shiikaagii ama qofa saaxiibtihiin oo aad u fiican oo diinta aad u ilaaliya oo xumaanta aad iskaga dhowra hadduu kula socdo aad aad isku ilaalina mana jeclid inuu kugu arko xumaan soo maaha hadda ilaahay weynaa subxaana wa tacaala qofkaa saas kaga ilaalada ilaahay maka wasmarin ya ilaahay kaasna ka hoos marin iiriy ilaa khaaliqii ku abuurta weeye kulla laxda saaxiib waxaa dhacda asagoo kula socda inaad dembigas uusan ogeyn saaxiib waxaa dhacda asagoo kula socda inaad qalad samaydo uusan dareemi karin war maxaa yeelay ee qofku meeshu xataa fiirina dadku ma wada ogaa karaan laakiin ilaah yaclamu khaainat alacyun wamaa tukfi suduur ishu waxa ay khiyaanaydo oo xagga inuu fiirayaad moodaa ilaa xagguu hoos wax ka fiirinaa ilaahay taasuu ogi wuxuu og yahayba waxa qalbiga ku jiraba marka war saalixa kula socda ilaahay ma ka hoos mariday wey intaas hadday kuu soo dhacdo qofka oo arintaas uu guntado qof saalixuu noqona khalaas ah. inay say ku dhici kartaa in ilaahay aad ka hoos mariday sidaad uga cabsaydoo iskaga ilaalaydo qof saalixoo kula socdo inaad ka hoos mariday so arin laga naxama waa nuucaas marka mar kasta waa inay kugu soo dhacdaa war qofka wanaagsanoo saalixa hortiisa badanaba xumaanta dadku kuma sameeyo qofka wanaagsan iska daa qof maarid oo murxay dadku badanaaba dee dadku waa saddex ah, qof waxa weeyaan waa qofkaas aan ka hadlayno wanaagsano qofka saalixa markuu la joogo iyo marka kalena ilahay ka cabsado oo is ilaaliya oo aad isku ilaaliya laakiin marka lala joogo aadaa laysku ilaaliya qofna waa qof xoogaa nacasaho nuuc nifaaqaha ku jira dadka fiican markay la joogaan waa is ilaaliya Ah, macalinkiisi iyo hadduu arko qof saaxiibkiisa iyo qof waxoogaa waa isilaale waabanaxa hataa sigara isagoo dhuuqa hadduu ujeedo waa dhulku inta dhigu ku istaaga xoogaa waxna waa ku dambeyn waana liitaa waa aqoole a yahay axadka waxaan kula xisaabtama waa aqoole a yahay oo rabbi inuu yahay midna waa bahal maarid oo murxayo hadduu arko macalinka xataa inuu ku afuufaa dhacda sigaar waa bahal murxay oon aabbe iyo ehel iyo qofna aan ka xishoon iskadaa marka kaas murxay laakiin bal fiiri qofka xataa meelaha galad xumaanta ku sameeya dadka saalixinta kuma ag sameeyo ya midka fiican iska badaa qofka wanaagsan oo haddee siran waclaaniyan ilaahay uga baqa marka ma rabbiyaad ka dhigtay saalixa ehelkaagaahoo kula socda mid ka hooseeya mid ka dhigtay saad iskaga ilaalaydo taa sidaas ka dhigtay waa khasaartay soo maha waa inaad marka arrintaas maskaxdaada ay ku laalaabataa araabic asalka afre waa dawaamu lmuraaqabati ilaalinta daa'imideeda weeye ilzam laazim adtaxalliya ku sifoobid bidawaami lmuraaqaba ilaalinta daa'imideeda aad ku sifowdo lilaah limulaaxadat illaah ilaahay daalacashadiisa aad ilaalinaydo ood mar kasta aas leedahay ilaahay iyuu kugu daalacanin xumaan ilzam laazim adtaxalliya ku sifoobid bidawaami lmuraaqabati ilaalinta iyo la socoshada inaad daa'into lilaah limulaaxadati اllaah ilaahay fiiradiisa iyo daalacashadiisa inaad ilaalaydo iska ilaalaydo inuu qalad kugu arko tacaala ilaah wuu sarreeyaahe fi siri qarsoonaashada aad dadka ka qarsoon tahay iyo walcalani muuqashada dadka aad u muuqato labadaba laasim muraqabadaas waa inaad laasimtaa markaad dadka u muuqato iyo markaad dadka ka qarsoon tahay saa'iran xaal aad u soconaydo ilaa rabbika rabbiga xaggiis bayna alkhawfi cabsi iyo warajaa'i raju labadaas waa inaad u dhaxaydaa oo aad ka cabsaydo xumaantaada iyo qaladkaaga in ilaahay kuu cadaabo waana inaadan quusan oo aad ilaahay weynaa naxariistiisa iyo fadligiisa rajaynaydo waxaad samaydo daacada inuu ka aqbalaan aad rajaynaydo oo rajowa inay kugu jirto rajo wayna kuu jirto labadaas aad ku noolaato qofka haddii uusan cabsanayn waa qof khasaaray wey falaa ya'manu makra allaahi ila alqawmu alkhaasiruun ilaahay makrigiisa iyo cadaabkiisa aamin kama noqdaan dadka khasaaray maana dadka kale qofka muuminka wuu baqaa waa uu ka baqaa dhanka kalena waxa wey waman yaqnadu min raxmati rabbihi ila dalluun yaa ka quusta naxariis ilaahay dadka baadiyooday oo kaliya marka labadaas waa inaad u dhaxaydaa fainahumaa faina alkhawfa wاrajaa cabsida iyo rajaa lilmuslimi qofka muslimkaa xaalay u sugnaadeen kaljanaaxayni laba garab oo kale weeye lidaa'iri shimbirka xaalay u sugnaadeen waxaa la ogsoon yahay shimbirka labada baal haddii mid jabo ma haadi karo oo u dhammaata qofkaas marka shimbir labada baalo ku socdaa qofka muuminkaa cabsi iyo raju ku socda oo ilaahay ku caabuda labadooda culummada gobol waxay yidhahdeen sida imaam axmed oo kale midkii qaalib noqdaa qofka waa halaaga dii cabsidu ay ka qaalib noqoto cabsidu hadday ka qaalib noqoto oo uus yidhahdo adiga waa kuu dhammaatay waa halaagsama qof waa halaagsama mid odayah la yidhah layidhi warhaadhe ilaahay ka cabsiso isku dhaan markaasuu yidhi qod u badhay macnaha dhinacan u tegey dhanka naartan aaday wey waa baabay fiiri qofkaas masiibada ku dhacday bal mid meeshaas fadhiya ammaanadoodin ka sheekaynaya waxaa la yidhi war sida isku dhaan oo ilaahay ka cabsan markaasuu yidhi afartan sano aan dad islaameed xoola ka qaadayo canshuur gurayey halkee qayri iga imaanaya masaacaddan waa ku duqoobe waa ku dhiman rabaa fiiri shaydaana u sheegaya ma oga hadduu toobadaba la yimaado inay dhici karto laxda waaxida hal mar ilahay inuu dhaafo raxmadda ilaahay iyo ma dareemi karo marka qofku hadduu naxariista ka quuso waa musiiba ku dhacday qofkaas musiiba ku dhacday waxaa la rabaa ilaahay waa naxariis badan yahi inaad rajaydo tan kaleetana qofku hadduu dee ammaano iska iska tamaniyo oo uus yidhaahdo adiga waa liibantay qof fiicanaad tahay allah waa kafuuru raxiim oo dhankaas kaliya qalbigiisa ay ka buuxsantana ammaaniya ku dhacayda ah, laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suu'an yujza bih marka ammaaniduna qofku waa halaagtaa marka waxaa la rabaa qofku inuu cabsado uuna rajeeyo imaam axmed wuxuu leeyahay dhinacii qof labadaas ka bata hadduu mid bato sida shimbirta labadooda baalo kale haddii mid jabo aysan u haadi karin haddii mid bato qofku waa halaagsana ahlucilmiga gabalaa waxay yidhaahdaan maya qofka intuu nool yahay cabsidu xoogaa badina cabsidu badina laakiin xaaladda uu cabsado oo is yidhahdo naftaadu waa socota macnaha naftaadu waa socota waa dhimayda waa inuu rajada badiya oo is yidhaahdaa waxaad u martinaydaa waa arxam الraaximiin inta naxariiskii u naxariis badnaa wa akram اlأkramiin marka rajadu badina xadiid saxiix muslimkana waxa weeyaan laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna biاllah qofku yuu dhimanin asagoon malo fiican ilaahay ka qabin marka ahlcilmiga saasay yidhahdeen qaarkood qowl saddexaadaa jira oo ah sheekh maxamed saal uthaymiinna sharax uu xoogaad moodo inuu ayidayo qowlkaas rajaxayo oo ah qofka naftaada markay daaca samaynaydo rajadaa la xoojiya ilaa mogta daacada waxaa u samaynayda in abaalmarin alla kaa sii doono marka rajada waa la xoojiyaa in ilaahay weynaad kaa ajar sii doono in ilaahay darajo kugu gaarsiin doono si ay naftaada ugu helowdo daacaadka qofka waxaa la ogsoon yahay haddii la yidhaahdo shaqadan qabo mushaar fiicanaa lagu siinaa ma dareemaya dhibka aana u dulqaadan kara marka qofka daacaadka markuu samaynaa inuu rajada iyo fadliga aad qalbigiisa ugu weynaado markay naftiisu xumaan damacdana cabsidu waa inay ku weynaato uusan meeshaan soo dhigan alla waa afuurraxiim waa inuu waa shadiidulciqaab soo dhigto marka nafta ay xumaan damacdo alla inuu shadiidulciqaab yahay waa inay halkan kugu soo dhacdo ay kugu soo dhacdo marka sidaasa aad u fiican uu leeyahay shek maxamed saalix alcuthaymiin faaqbil qaabil cala allaahi allah bikulliyatika dhammaanta isdhiib toos u hoggaansan diinkaa ku noon yaa ayuha اladiina aamanu dkhuluu fi silmi kaafa kaafada waxaa laga xaalaya fi silmi uma jeedid macnaheedu waa islaamka wada qaata wey lukeenad ha ku noqon diinka qayb ha ka qaadan qaybna ha ka tegin shay kasto alla ku amray waa inaad diyaar u tahay inaad u hogaansato hadhiinkanu waa yaryaho waa ka tega shay kasto alla kaa reebay waa inaad ka wada hartaa hadhiinkanu wax weyn maaha waa samaynaa iyadoo alla reebay subxaan allah yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fii silmi muminiintow islaamnimada gala kaafatan dhammaan islaamku caaluya qaybna ha ka tegnin maxaa yeelay allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa min annaasi man yacbudullah calaa xarfin dadka waxaa ku jira qayb oo diinka waxa way markay alla caabudayaan geesgeesku caabudaya oon diinta isku wada dhiibayn oon ilaahay isku wada dhiibayn dhinacuu ka taagay ma iswada dhiibayo kaas marka badanaba habaat ma leh fain asaabahu khayru iطmaana bi wain asaabathu fitnatu inqalab calaa wejhi haddii waxdee meeshiisa xoogaa barwaaqa ku helo inta yartaana waa iskaga sugnaana haddii dhib yaru taabtana khalaas gaalnimu aada marka diinta geesa ka taagnaana ilaahay isku wada dhiib isku wada dhiib faaqbil qaabil cala allaahi allah bikulliyatika dhammaanta qaabil walyamtali walyamtali ha buuxsamo qalbuka qalbigaagu bimaxabatihi ilaahay jacaylkiisa ka buuxsamo wa carabkaaguna bidikri ilaahay xuskiisa ka buuxsamo nabigeena suban sal اlahu alay waslam ninaa weydiiyey oo yidhi rasuulka ilaahayow waa igu bateen arrimaha islaamka xagga kayra laga sheega salaadii ayr soonka ayr wax walba oo sunooyinkia laga hadla ka hadlaa waajibaadka iyaga wax laga tegi kara iyo wax la kala doortamaa waa laska wada rabaa sunooyinkii dhinacaad fiirdaba ajir badana lagu sheegaya marka ii sheeg shay aan ku dhego nabigu sal اlahu calيه wasalam wuxuu hi walaa yazaalu lisaanuka radban min dikr اllah carabkaagu yuu ka suulin inuu ka qoyoyo xuska alle macnaha carabkaaga dikriga alle qabadsi ha laasimo sidaasaa marka la rabaa walyantali qalbuka qalbigaaga ha buuxsamo bimaxabati ilaahi jacaylkiisa ka buuxsamo wallisaanuka carabkaaguna bidikri ilaahi la xusidiisa ka buuxsamo iyo walistibshaari bishaaraysi walfaraxi farxad wasuruuri farxad biaxkaamihi ilahay axkaamtiisa aad ku faraxsan tahay wa xikamihi ilaahay xikmooyinkiisa aad ku faraxsan tahay subxaana waa inaad ku faraxsan tahay axkaamta wax alla wix alla ku amro farxad ku qaabil hadhibsanin wax alla wuxuu kaa reeba farxad uga har farxad ilaahay inuu kaa xarimay oo ku faracsan oo ku qanacsan waa inaad ka hartaa qaala almualifu raximah اllah alkhaamis asalka ama edebta shanaad khafdu ljanaax garabka raaricintiisa weeye wa nabdu اlkhuyalaa faajeertanka tuuridiisa walkibriyaa isla weynida tuuriddeeda asalka shanaad wuxuu yahay inaad tawaaducdo xaqa aad u tawaaducdo khalqigana aad u tawaaducdo kibirka iyo isla weyninta iyo isqaadqaadkana aad iska tuurto waa e- kuwa kitaabka ku yaalla kuwa ugu muhiimsanay ka mid yihiin adaabta uu sheegay kuwa ugu muhiimsan wey khafduljanaaxi garabka raaricintiisa garabkaaga raarici macnaha tawaaduc wey xaqa u tawaaduc khalqigana u tawaaduc dadka muslimiintana u tawaadu xaqana markii lagu sheego ha raadin luuqaad uga u hogaansa xaqa lama qiil raadsado marka xaqu caddaado ee waa la hogaansamaa dadkana lama yaso ee waa loo tawaaduca dadka muslimiinta khafduljanaax garabka raaricintiisa wa nabdulkhuyalaa faajeertanka tuuridiisa khuyalaaga waa kibirka oo daahirka kibirka korka qofkii qofka korkiisa ka muuqdo waa isqaadqaadka iyo isjejebinta walkibriyaa isla weynanka isla weynanka taxalla ku sifow biaadaabi nafsi nafta aadaabteeda ku sifow oo min alcafaafi dhowrsanaan dhowrsanaan maxaad ka dhowrsanaydaa saddex shay ayaa qalbiga iyo gudaha wax ka galaan saddexdaas qofka waa islaaxida haddii wax fiicanu galaan hadday wax umu galaanna waa fasahaadida afkan waxbaa ka gala qofka oo afka waxbaa laga cuna sooma afkaagaas waxaad cunayda ka fiirso luqmadda aad laqayda xalaal dayba ha noqoto xaaraamta ka dhowrso shubahaadka wax aan xalaalnimadooda xaaraamnimadooda caddayn ka dhowrso dadka banu-aadanka xoolahooda ka dhowrso kow aad uga dhowrso indhahaaga ka dhowrso waxa aad fiiraydo ka dhowrso wax aan xalaal ahayn ha isku fiirin dhegahaaga ka dhowrso wax aan xalaal ahayn ha ku dhegayso waracnimada kula dadaal saddexdaas yaan waxumu kaa gelin saddexdaas wax fiican markay galaan oo dheguhu wanaag dhegaystaan oo indhuhu wanaag fiiriyaan oo afku wanaag ku hadlo wanaagna laqo waxa weeyaan qalbigu waa islaaxaya qalbi wanaagsan noqonaya laakiin markaad bale ku shubto dhegta oo indhaha bale ku shubto ood afka bale ka cunto qalbigaagu waa fasahaada ah, ma dhici karto qalbigu inuu islaaxa markaas kadib ma dhici karto saddexdaas waa waracnimo kula dhaqaaq iyo cafiifnimo taxalla ku sifow biaadaabi nafsi nafta aadaabteeda oo min alcafaafi dhowrsanaan ah waalxilmi dulqaad ah wasabri adkaysi waxaa lagaa rabaa haddaad daalib tahay dulqaad iyo adkaysi dadka waa kugu gefayaan dadka caamada oo muslimiintaad la nooshahay gefa kaaga imaana ciqaab iyo aarsi ha u degdegi ardada aad wax la baraydo aa qalad kaaga imaana aarsiga iyo ciqaab ha u degdegi bal culummada aad wax ka baraydaa qalad kaaga imaana shiikaad wax ka baraydo ood cilmiga ka qaadaydo lafdigiisa qalad kaaga imaana waa inaad sabar iyo dulqaad iyo adkaysama leedo haddaadan dulqaad lahayn waba mbr karti waxba ma bere karti sufyaan ibnu cuyayna ayaa waxaa lagu yidhi sufyaan ibnu cuyaynow ina qowman ya'tuunaka min aqbaari اlard dadaa kaaga soo xeraysanaya oo kaaga soo rixlaysanaya arlada jihooyinkeeda fataqdabu calayhim markaasaad u caroonay waa ku xanaaqi yuushiku an yadhabuu wayatrukuuka waxaa marka dhici karta inay kaa inta caroodaan ay kaa tagaan ah, inay kaa tagaan ayagoo jeefo ka yimid markaasuu yidhi sufyaan bn cayr hum xamqaa idan miluka waa hadda nacasyaal adoo kalea marka kuwaas soo maha nacasyaal adoo kalaa wey markaan ku xanaaqaha bay iga tegayaan maxaa yeele wuxuu yidhi an yatrukuu maa yanfacuhum lisuu'i khuluqi wuxuu yidhi waa nacasyaal adoo kalaahu hadday uga tegaayaan wixii ayaga anfacaya cilmiga ahaa waxayna uga tageen dabiicad xumadeyd dabiicad xumadeyd ana i gaar tahaye waa inta sabraan iyo wax anfacaya gurtaan taasaa la rabay aysan dabiicad xumadeyda ka cararin marka waa xaqiiqo waxa weeyaan dadka qof haddii aad shan shik wax ka akrisato haddaan afar wax kaaga iman midaan qalad kaaga imaana iska daa dadka kale ah, dadka kale iska badaa ah, shiiqaad cilmiga ka qaadaydaa dhici karta in qalad kaaga yimaado oo ama uu kugu xanaaqo oo waxa weeyaan ama si un ah, dabeecad kulul aad kala kulanta ilaa dadka miya isku dabeecada culimmada cilmiga xambaarsan waa kala dabeecad duwaye soo ma haddaad marka tiraada kan wax lama weydii karo hada igu xanaaqi khalaas adna jahligaagaad la fadhine jahligaaga ayaad la fadhine marka waa inaad dulqaad leedahay iyo sabar ardada aad wax la akrisaydo intaas arday midba meel ka yimid kulligood midna inaan qaladkaaga in wax dhacaya ma waa inaad sabar iyo dulqaad leedahay dadka muslimka la nooshay waa inaad sabar iyo dulqaad leedahay saddexdaba inaad u dulqaadata laga raba walxilmi dulqaad wa sabri adkaysimo watawaaduci isdhuudhigid lilxaqi xaqa aad dhulka isku dhigto xaqa waa inaad u tawaaducdaa oo aad kibirka iska ilaalidaan ah, waynaad iska ila xaqa dhulka isku dhig kaiir min annaas xaqa marka loo sheego waa ka weecana waa ka leexleexana maya waa la hogaansamaa kibirkoo dhanna waxaa u caddaan badan wax fasira nabiga hadalkiisa sala allahu alay slm hadal jaamica oo aan waxba ka tegaynu ku tilmaamay maxaa la yidhaha kibir badarulxaqi wa qamdu naas kibir waxaa la yidhaahdaa xaqa oo la diido oo loo hogaansami diido nabigaa sidaan yidhi sala allah alay slm ilaaha sidaan yidhi oo loo hogaansami waayo iyo dadka oo la yaso labadaas wey ibir ah. marka kibir iska ilaali dadkana ha yasin xaq laguu sheegayna ha qaada diide wa sukuuni daa'ir nafta xasilkeeda tan waa masale kale waa inaad xasiloonta fudayd iska ilaali haddaad daalicilmita fudayd ah, qof fudfudud hadalkiisu fuduya markuu hadlaa oon hadalka sugi karin waa la sugaa waxbaa la hubsadaa jawaabta baxayda waa laga fakaraa cid kastood la macaamilaydo dabeecada laga dhigtaa fudayd la'aanta naftaada inaad deganaan barto ah, hadal haddii lagu yidhaa fuufso marka hore dhegayso adoo dhexda looga jira iska qaylido ah, markaad dhegaysato ma in laga jawaaba u manaasib mase in laga aamuso illa hadalladu waa labadaas hadday manaasib u tahay aamus ka ah, salaamun calayka anigu kuu jawaabma mid kalead heledaa kuu jawaabi qof walba ada u jawaabto wax afxumo waa lagugu arka adigan hadalka gabalaan jawaab istaahin ah, waidaa khaaabahum اljaahiluuna qaaluu salaama cibaaduraxmaan saas alla ku ammaan ma u jawaabaan dadka afka xun iiri marka u jawaabaan qofna jawaabu astaahilaa laakiin jawaabta ka fiirsi rabta maxaa u manaasiba kan jawaabu astaahilaay maxaa loogu jawaaba marka fudayd iska ilaali dadka saad ula hadlaydo saad ula dhaqmaydo kulli go'aan qaadashadaada fudaydka iska ilaali wa sukuuni aa'ir nafta xasilka daa'irka waa naftaada kugu jirta oo min alwaqaari xasilooni ah warasaanati deganaan deganaan wa ah, khafdi ljanaaxi garabka raaricintiisa mutaxamilan xaal aa tahay midkii u dulqaadanaa dulla tacalumi waxbarashada dulligeeda waa inaad u dulqaadataa waxbarashada dulligay leedahay macnaha dhib ah, waxbarashada dhabtaa dulli iyo dhibay leedahay dhibkaas waa inaad u dulqaadataa maxaad ugu dulqaadaydaa liciزat اlcilm cilmiga sharaftiisa shay adag aad u socotaa ah, shay adag oo sharaf badanaad u socotaa haddaadan marka dhib badan iyo sabar badan aadan u marin weliga arki mayd ah, weliga arki mayd waa inaad markaa si aad sharaftaas u gaarto ood cizadaas u gaarto waa inaad waxbarashada dulligeeda u sabarta cabdulaahi ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray dalaltu aaliban lialab اlcilmi facazaztu maطluuban sida taariikhu dimashqa ku sugan dalaltu daaliban lialab cilmi waan duloobay y markaa cilmigaa dalbaayo dhib badanaan u maray dhib badan maxaa ka mid aha wuxuu maraayey waxaa ka mid ahaa inta soo tago oo ansaarta mid ka mida guryahooda yimaan sida zayd ibnu haabit oo kale aa waa uu hurda markaasuu guriga uridiisu iska seexana meeshaas guriga iridiisa untagoysa barkado uu sixana cabdullahi bn cabaas ah, markaasaa dabayshu qashinka ku firdhine halkaanu iska jiifaa markuu soo baxo ay aad u mixi jireen saxaabadu ila waa nabiga ina adeerkiis cabdullahi bn cabaas saxaabinimada tanaa u dheera waa alubeyt ah, markaasuu leeyahay yabna cami rasuulilah yabna cami rasuulilah rasuulka ina adeerkiisa maxaa kugu dhacay gurigaaga adoo jooga ii imawata tira waa ku imaalahay markaasuu le maya cilmigaa loo yimaada ah, saad igu imaanayda adugu saad igu imaanayda cilmigaa loo tagaa cilmigu ma yimaado soo ma jeedi ah, marka waxaas sooma jeeda cabdullahi ibn cabaas aljaamic liakhlaaqi rawi waadaabi samci khatiib albakdaadi waa ku sheegaya soo ma jeedi ah, xaakimna waxa musatarku ku wari soo ma jeedin marka wuxuu dhihi jiray cabdulaahi ibnu cabaas sida taariikhu dimashqa ku yaala dalaltu aaliban lialabi اlcilmi facazaztu maluuban markaan cilmiga dalbayey waan dulloobay laakiin waxaan casiis noqday markii aniga la ii baahday oon cilmigi inta xambaaray aniga layga qaadanayay markaasaan casiis noqday marka mutaxamilan xaalaad u dul qaadanaydo dulla waxbarashada dulligeeda licinzati اlcilmi cilmiga sharaftiisa ayaad ugu dulqaadan inaad sharaf gaarto wanaag aad gaarto daliilan xaalaad midka u dulaysan lilxaqi xaqa mid u dulaysan u jajaban waa inaad noqotaa haddaadan xaqa u dulaysnaan oodan u tawaaducin khalaas wey weligaa jahligaagaad ku sugnaane weligaa jahligaa ibnu muflix alxambali alaadaab sharciya juska labaad labaatan iyo lix wuxuu yidhi asmaci wuxuu yidhi man lam yaxmal dulla tacalumi saaca qofka aan u dulqaadan saacad dulliga waxbarashada baqiya fii dulli ljahli abadan weligiis duliga jahligu ku jira weligiis dulliga jahligu ku jira ah, ah, meeshaas meeshay malaha soomaalidu ka soo qaateen waxay yidhahdeen nacasnimo mar'a ah. iyo nacasnimo weligeeda waxaa la qaataa nacasnimo hal mara war waxa weya hal mar macnaha dad badan jahliga maxay ugu sugan yihiin waa xishood amase isla weyni iyo kibir labada midu labadaas wey marka qofku inuu aad u dadaalo oo uu sabar iyo dulqaad badan go-aan ku gaaro maahana si kale waxba kuma baran karo qaala almualifu raximah اllah wacalayhi tawaaduci haddaan qabana marka in tawaaduc layska rabo wacalayhi calaa hada alasl asalkaas haddaan qabanno faxdar ka digtoonow nawaaqida haadihi alaadaab aadaabtan waxyaalaha buriye aadaabtan waxyaalaha buriye ka digtoonow aadaabtii ayadiina ku sifow nawaaqideedana ka digtoonow fa inahaa nawaaqidii macalimi dembi ayadoo la jiro tuqiimu waxay ku soo oogaydaa calaa nafsiga nafsadaada shaahidan markhaati calaa anna filcaqli caqliga cilatan cudur iyo jiro inay kaaga jirto nawaaqidaas haddaad lagugu arko horta koow dembi waa ku dhacayda labo nawaaqidaas waa calaamad iyo markhaati loo deliisho karo in xooga caqligaagu dhimay ah, xoogaa ina maskaxda lada oo caqligu kaa dhimay sababta ah fiiriya haddaad aragto gabar xarag soo hayda walaa takuunu kalatii naqadad ghaslaha min bacdi quwatin ankaasan xarig dheeray samay bay suuqa gedal cagi jooga maqifii saa ka bilowday galabta markay dhammayday furfurta nudnud ka dhig maxaa la leeyahay qofkan waa xanuunsanta sooma qof xanuunsana laleey wax alla waxay qabanayday ay baabi'een soo maa saas alla u leeya walaa takuunu kalatii naqadad hazlaha min bacdi quwatin gabadha waxa weyn xarigii ay soohday furfurayda nudnud ka dhigayda markay xoojida ka gaha war taasoo kale ha noqonin macnaha qofka wixii uu qabtay oo uu shaqeeyey hadduu midhihiisii gubo qofkaas ma caqligu leey hadda haddaan arki lahayn fiiriya adduunyadaan aad u fahmayna qof baqaarka furta oo shaqayna saakuu shaqo bilaaba markuu maqribkii xisaabtamo intuu faa'iido keenu guba qofkaas ma la dhihi kara caqligu leey ma la dhihi kara iiri maantana waa shaqayna waa dhidida maqribkii waa xisaabtamaa wixii faa'iido u soo baxuu guba dabku rida ma caqligu leey adiga fiiri daalib cilmigaa tahay dadka adduunya markay wada raadsadeenaad cilmi jilibka u laabat asbaabtii cilmigaaga baabi'inayda haddaad ka shaqaynaydo soo maahan faa'iidadaad inaad gubaydo marka caqliga in iska xooga wax kaaga jira waa la fahmi kara ah. soo ma jeed ilaa wixii aad qabatay mirihii iyo samaradeed gubi ma nasan adduunyadaada wax kama cayrsan wixii aad samaradii ku heli lahayd samaradaadiina adaa guba marka nawaaqidaanu markhaatihii kugu soo oogay in maskaxda xoogaa kaaga jiro soo ma jeed wa calayhi calaa haada alasl asalkaas haddaan qabanno faxdar ka digtoonow nawaaqida haadihi اlaadaab aadaabtan kuwa buriya fainahaa nawaaqidaas macal ifmi ayadoo dembi la jiro tuqiimu waxay ku soo oogayda calaa nafsika nafsadaada shaahidan markhaati calaa anna fi lcaqli caqliga cilatan cudur inuu ku jiro wa calaa xirmaanin hoojin iyo qadin lagaa qadiyeyna markhaatigii ku soo oogaya min alcilmi cilmigii in lagaa qadiyey iyo walcamali bihi ku waxay tusaydaa cilmigii iyo camalkiiba in ilaahay kaa qadiyey taasay tusaydaa oy calaamad u tahay fa iyaaka walkhuyalaa ka digtoonow isqaadqaadka iyo faajeertanka waxa weeye khuyalaagu waa kibir oo daahirka ka muuqda qofku qaabka u socda iyo qaabka u hadlaayo iyo waxa weeyaan waa kibir oo qofka korkiisa ka muuqda wey khuyalaagu cujbiguna waa kibirka qalbiga ku jira markuu muuqdaa laydhaha khuyalaa qalbiga hadduu ku jiro oon ilaah maan aadmigu daalaca karin cujbi waa marka cujbiga raadkiisii weeye khuyalaagu waa faajeertan amase isqaadqaad weeye marka iska ilaali fa iyaaka waalkhuyalaa ka digtoonow oo naftaada ka ilaali isqaadqaadka fa inahu khuyalaagu nifaaqu waa munaafaqnimu khuyalaagana waxaa ka mida isbaalka oo xadiiska abu daawuudku inaha min almakhila uu yidhi nabigu sala allah alay slm isbaalku waa kibir uu yidhi wa kale ma sababtoo ah nabigaa ku yidhi marada muuminku shanshada dhexdeeday ku joogtaa aanqawga wixii ka hooseeyana waa naar nabigaa yidhi sal اlahu alay waslm markaasaad nabiga inaad sidiisii yeesho waa u hogaansami diidday xadiiska abu daawuudku wuxuu leeyahay waa faajeertan khuyalaadu sidiisa waa kibir ka ah. war eedada gabalaa maya qalbigaa laga fiirinao haddii uu diidan yahay sharcigaasna waa khuyalaa hadduusan diidanaynna ma aha maya sax maaha taas xaafid ibn xajar ilfo u qaaday warkaas maya wuxuu yidhi ficilaa layska reebay meeshaan ficilkii hadduu qofku sameeyo ma dhici karto dembigi inuu ka badbaado ma dhici karto anugu ficilka waa samaynaa dembigiina waa ka badbaadahu kuma jiro ya acuudu billaah gobolaada waxay yidhahdaan maya abubakar abubakar aan nabigu yidhi aduu ka mid tihi dadka faajeertanka iyo khuyalaada abubakar marka intaadan waxaan aadan ku dhaqmin waa la bartaa soo maa cilmiga horeeyo abubakar markuu xihanayo halkaas aanqawga hoostiisa amuu marada geysan jiri fiiriya xadiiska akhriya maya meeshaas sunnadaahu geyji marka sinahaas u dhuubma markaasa maradu ka dhece markaasuu soo qabaa ha markuu arko iyagoo dhacday waa soo qabaa hay fiiri marka waa qof la dagaalamayaba xumaantii soo maaha oo qofka sidaas haddaa ta aduu kuma jirtid waa sax laakiin markii koowaad nabiga warkiisa waa maqash markaasaad waxaad doonata inaad khilaafto aduu abubakr ma tihid subxaan allah faasiaata saad abubakr ah. miyata abubakr ir waaba la dagaalama waaba iska ilaalahay abubakr ma tihid dariiqiisna kuma socotid subxaan allah marka iska ilaali faajeertanka iyo kibirka fainahu khuyalaagu nifaaqun waa munaaaqnimu wa kibriya wa isla weyni ah, isla weyni wey iska daa waqad balaqa waqad balaqa wuxuu gaaray min shiddati tawaqi minta zaa'ida faacilkiina waa shidda waqad balaqa wuxuu gaaray min shiddati tawaqi shiddatu tawaqi is-ilaalinta adaygeeda minhu min alkibriyaai layska ilaaliyo minhu min alkibriyaa isla weynanka la iska ilaaliyo cinda salafi salafka agtooda mablaqan meel weyn u gaar mablaqan makaanu gaaritaan weyn uu ka gaaray siday salafku iskaga ilaali jireen kibirka faajeertanka isqaadqaadka meel weyn ayuu gaaray isilaalintaas wa min daqiiqihi tawaqigaas kiisa qarsoon waxaa ka mida ah, daqiiqa waxa la shayga jurmiga yar shayga aad u qirada yar macnaha nuuc faajeertan ama khuyalaa'ah ama isqaadqaad ah oon dadku wada fahmi karin ayaa jira oon dadku wada fahmi karin oo aad u qarsoon meeshuu gaaray marka isilaalintuu fiiri wa min daqiiqihi isilaalintaas kiisa qarsoon waxaa ka mid ah maakii asnadu uu sanadka ku wariyey adahabiyu fii tarjamati camar bn wad aansi camar ibn aswad alcansi tarjamadiis markuu u tarjamaynayey camarkaasu almutawafaa la oobsaday fii khilaafati cabdimelig ibni marwaan raximah اllahu tacaala annahu camar ibn aswad kharaja waa soo baxay min almasjidi annahu camar ibn aswad kaana wuxuu ahaa camar idaa kharaja markuu ka soo baxo min almasjidi masjidka qabada waa qaba jira yamiino midigtiisa calaa shimaali bidixduu ku qaba jira markuu socona masaajid ka soo baxo saas ku qaba kaasuu soca isago saas saasagu u soca gacmaha sii dayma gacmaha sii dayma saas u qabaa markuu baxaayo khalaas isagoo saasuu iska soca waddada mara oo labada gacmood isku hayo fa waa la weydicangaari ale nuucaan xaad ugu socota oo gacanta ugu dheganta faqaala wuxuu idhi makhaafata an tunaafiqa yaddi cabsi aan ka baqayo gacanta inay munaafaqad noqoto waxaan ka cabsanaya hi gacantan inay munaafaqowdo dahabiyaa fasiraya qultu waxaan leeyahay yuu yumsiku wuu qabanayaa camar ibnu aswad haa gacanta khawfan liajli khowf cabsi uu ka baqaa daraaddeed min an yakhdura inuu laafyoodo biyadii gacantiisa ku laafyoodo fii mishyati qaab socodkiisa waxaa wey wuxuu ka cabsanaa gacanta inuu welfiyo markuu socdo oo ilaa dadka mutakabiriinta gacanta ay kala rogaan dadka mutakabiriinta markay socdaan gacmahay welfiyaan oo si isqaadqaad leh ay gacanta u welfiyaan u lulaan marka gacantaas inuu ku laafyoodu iska ilaalina sida dabiiciga qofka alla u abuuray ma laga hadlayo ah, laakiin si oo waxa weeyaan oo kala tuurtuuridoo iswaalwaala oo qaabkaasuu la diidaya marka bataatan ba isaga waaba la dagaalamaaba inay dhaqdhaqaaqdaba ka war meeshuu gaaray fiir iska ilaalin meeshuu ka gaaray fiiri ah, waxaan leeyahay dadka gabal oo mutakabiriinta waxa weyn gacmaha waa waa ruxaan waa ruxaan marka wuxuu yidhi xaafi dahawi qultu waxaan laaya yumsikuhaa gacanta wuu qabanayaa khawfan cabsi daraaddeed min an yakhdura inuu ku laafyoodo biyadii gacantiisa fii mishyati qaab socodka markuu qaab soconayo gacanta inuu wilfiyo oo ruxo gacanta taasuu iska ilaalina fa ina dalika min alkhuyalaa u leey xaafi dahawi gacma ruxiddaanoo kibirkay ka mid ta gacma ruxiddaas oo qofku gacmaha wilfinayaa kibirkay ka midta marka sidaasuu ahaayeen hadde cilmigana qof mutakabir uma barto bukhaari waxaa mucalaqaan u wariyey imaam mujaahid ibnu jabri inuu yidhi laa yatacalamu اlcilma mustaxyin walaa mustakbir cilmiga ma barto qof isla weyn iyo qof ka xishooda suaasha ah, qof isla weyn meelaad wax weydii kartaa ah, ma ardadaanaad dhex fadhiisan kartaa wax ma barto iyo qof xishooda aa lagula yaabaa daad tiraada male hebla waxaa laleeya mankaa weynu masaladaasusaan garan waaye weliga jahligaad la fadhini halka mar inaad soo daydo markii aad ka jaahilbaxday eh. ahe halka mar inaad ka jaahilbaxday ah eh. laakiin weligaa jahliga cudurkaasaad qabayda saas darateed khaliil ibnu axmed wuxuu dhihi jiray mansilat اljahli bayna alxayaa waاlanafa sideedaba jahli meesha ay ku jirto meeshay fadhido mataqaan waxa weeyaan waa xishood iyo samtaah labadaasay udhaxayda halkaasay fadhida halkaas ayay fadhida mansilada jahligu wahaada alcaaridu arinkan soo diriyey carada wuu ku soo diriyey lilcansi arintan qalbiga waxa uga soo dha camar haddii aad gacantan sii daydo waa laafyone laafyadaanuna waa kibir kibirkaan iska ilaali arintaasa qalbiga ka gasha arintaasa qalbiga uga soo dhacday wahaada alcaaridu shaygan soo diriya carada wuu u soo diriyo waa ku soo dhacay lilcansiyi raximahu اllah cansi ayuu ku soo dhacay oo arintaasa qalbiga ka gasha wuxuus yidhi gacantaas anaad ruxdaa oo gacanta wilfidaa oo sidaas aad mutakabir ku noqotaa saasaa qalbiga ka gashay waxdar ka digtoonow daa'aljabaadira qoli dadka wax qasba mutakabiriinta wey dadka dadka qasbo dadka laaya daa'aljabaadira qolooyinka wax qasba cudurkooda ka digtoonow alkibra acnii cudurka waxaan ula jeedaa alkibra kibirka aan kuu sheegayo waxa weyn cudurka aan kuu sheegayo kibiraan ula jeedaa fainalkibra kibir walxirsa dadaal cala dunya lagu dadaalo walxasada xasad awalu dembin waa dembigii ugu horeeyo cusiya allaahu bi ilahay lagu caasiyo dembi ilaahay lagu caasiyo kii ugu horeeyey saddexdaanu ahaa kibir alxirsu cala adunya alxasad saddexdaasu ahaa qaara kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen kibirka waa ibliis ibliis wey abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waa diiday markii la yidhi nebi aadan u sujuud wa isla weynaaday gaaladuu ka mid noqday marka ibliis wey kibirka xirsigana waa nebi aadanaya oo waxa alxirsu cala adunya markuu yidhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin la yabla geed qofka cuna uu waaro miligna iska noqdo ma ku tusa aad waartid adduunyo aad ku waartid meligna aad noqotid dadaalkaasna waa khadda iyo nebi aadan wuxuu ku dhacay xaasinimana labadii wiiloo nebi aadan dhalay oo qaabiil iyo habiil haddiiba magacu sugnaado magaca deliil uma haynee laakiin labadii wiiloo nebi aadano qur-aanku noo sheegay oo mid mid dilay wuxuu ku dilay xaasinimo wax kale kuma dilin xaasinimo ku dilay soo ma jeedin xaasnima ku dil marka dembi ilaahay lagu caasiyo bictibaari cilmina saasuu leeyahay sharaxa uaymiin bictibaari cilmina annaga intaan ogna muxuu saas u leeyahy intana loo sheegay wey sababtoo ah markii nebiyullaahi aadam ilaa inuu abuurayo uu malaa'igta u sheegay oo uu yidhi inii jaacilun fi اlardi khaliifa malaa'igtu maxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu iiha wayasfiku dimaa ilaahay ma waxaad dhulka yeelaydaa dad fasaadiyo dhiigga ku daadiya waxay culummadu yidhaahdaan waxaad dhici karta banu aadanka ka hor dad kale inuu dhulka joogi jiray oo ay arki jireen dadkaas kale oo dhulka fasahaadina oo dhiig daadina islaynaya saas darteeda way dhici kartaa wax banu aadanka ka horreeya dhulka inay joogi jireen oo ay alla ku caasiyeen laakiin marka la leeyahay awalu dambin cusiya allaahu bihi waa btibaari maa naclam ah, annagu intaan ognahay marka la fiiriyo annaga ila ogaalkeena halkaasu ka soo bilowda inta ah, qur-aanku ka waramo axaadiistu ka waramto nebi aadan aburistiisiiu ka soo bilowda marka intaan ognahay dembi ilaahay lagu caasiyey kibir iyo alxirsu cala adunya iyo alxasan saddexdan saasay u kala duween marka saddexdaba iska ilaali saddexdaba iska ilaali waxaana u khatarsan kibir maxaa yeelay nebi aadam khada'iisii waa ka tooradkeen laakiin kibirka ibliis markuu ku dhacay ma tooradkeen waaba ka sii darayba markii la yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyaday muxuu yidhi ana khayru minhu anaa ka khayr badan waa kibir fiiri iyo isla weyni ah, marka kibirku waa qatar wey ah, kibirku waa qatar wey waa dembigii ugu horreeye ilaahay lagu caasiyo fatadaawuluka isku dheerayntaada calaa mucalimika mucalimkaagu wax ku barayaad isku dheeraydo kibriyaaun waa kibir waa kibir inaad macallinkii wax ku baraayey aad iskala weynaato ood isagii isku taagto qowlan aw ficlan waa kibir waxaa la akhriyaa si aad kibirkaas uga dawowdo akhlaaq اlculamaa lilaajuri kitaabka qiimaha badan oo dalabulcilmiga uu ka qoray aadaabtiisa oo la yidhaahdo akhlaaq اlculamaa culummada akhlaaqdooda hadal aad u qiimo badan uu ku keena wuxuu yidhi faidaa axaba mujaalasata alculamaa jaalasan biadabin wa tawaaduc fii nafsihi wa khafdi sawtihi can sawtihim wa sa'alahum bikhuduucin wayakuunu akaru su'aalihi can cilmi ma tacabadahu allahu bih wayukhbiruhum annahu faqiirun ilaa cilmi maa yasalu canhu hadal dheer oo faa'iido badan waxa weyan ardaga markuu culummada la fadhiisanaa waa inuu ula fadhiista edeb iyo tawaaduc iyo codkiisu hoos u dhigo waa inuu markuu weyddiinayo isagoo ahlu tawaaduca weyddiiyaa waa inuu su-aashu weyddiinayaa noqoto wixii alla ku addoonsaday maalaa yacni uusan weyddiin wax oo fuduul ah oo iska dheeraad ah waxyaala oo dadka gabal waxay weydiinayeen aan isaga haysan aan isaga hadda uusan u baahnayn waa inaad weydiidaa masaa'ilka diiniga u baahanta ood alla ku caabudi laheed ood cadaab uga badbaadi laheed oo janno ku geli laheed oo sababkuugu noqo lahaa waa inuu taas weydiiyo waa inuu u sheegaa culummada oo yidhahda baahiyaan u qabaa cilmiga aad haydaan hadduu cilmi ka faa'iidaystana waa inuu yidhaahdaa qayr badanaan idinka faa'iidaystay waa inuu ka shukriyaa oo yidhaahdaa ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo hadday u caroodaan culummadu lam yaqdab calayhim waa inuusan u caroon waa inuu fiiriya salafka carada keenay oo uu salafkii ka taga laakiin inta gafuurka tuuga soma jeedin jahligiisuu la tega ah, ee inta fiiriya sababka loogu carooday waa inuu ka laabtaa wactadara ileyh culummadan u cudur daartaa waa inuusan su'aalka ku dhibin aduu hadal dheer oo sidaasa oo aadaabta culammada wax loo weydiiyo ka hadla uu leeyahay akhlaaqu safxada toddobaatan iyo saddex dabcada adwaa u fatadaawuluka isdheerayntaada calaa mucalimika mucalimkaaga diinka ku barayaad isku dheeraydaa kibriyaau waa kibir wastinkaafuka santaagidaada caman qof aad ka santaagto yufiiduka wax kuu faa'iidaynaa qofkaasoo miman dad ka mida huwa duunaka adiga kaa hooseeya kibriyaau waa kibir dadkii waxaa dhici karta qof kaa cilmi yar in wax kuu faaideeyo bal waxaa dhici karta uamiin sharxa waa ku sheega meeqa wuxuu leeya ardo shiiqooda u furay abwaab dhabu cilmi ii hadda waa shiiqoodii ogow ardag oo uusan shiiqu weligiisba fahmin waxaa dhacda adoo shiiqiya oo diinka akrinayo ardagaagu inuu abwaab dhan kuu furo hmm, iskadaa masale iyo labo abwaab aad dhici karta oodan xabad kala socon inuu ku fahamsiiyo marka ardaygan wax u akriyayday hadduu masale ku tuso sankaa taagay subxaan allah ka faa'idaysa ugana ducee ugana ducee waa inaad ka faa'idaysato oo shiiqii uusa isbisayaartan wax kugu sheegaya waa qalab subxaan allah abwaabada alla ugu furaa wuleey oo la arkay mar iyo laba aan ahayn hmm. ilaahay isagoo ku hanuuniyaa la arkaa ah, oo shiiq cilmigii daldala laakiin qaab daran oo ardo fiican inta ilaahay siiyey asagiina toosaya la ark ka warrama hmm. bal taasaaba la ark oo naqaana anaguba soo ma jeed marka waxa weyan qofku waxaa la rabaa xarafka qofka u faaday inuusa iskala weynaan qofku rabahado qof kaa cilmiya qof adiga ardagaagii ah qof waxa dhada adugu maala qof madaxoo jago haystaa qof shacabkii ka kamida kuu faa'iidayna qofku toban nuucu kaaga hoosay kara da ahaanu kaaga yeri qof kaa dayara wa kuu faaideyn qof kaa cilmi yaraa wax kaa faaideyn qof oo shacabah adoo mas-uul wax kuu faaideyn waa inaadan marna kasan taagin in diin laguu faaiideeyo oodan iskala weynaa wastinkaafuka santaagaaga canman qof aad ka santaagto yufiiduka wax kuu faa'iidaynaa qofkaasoo miman dad ka mida huwa duunaka kaa hooseeya kibriyaan waa kibir wa taqsiiruka ka gaabintaada canil camali ku dhaqmidii aad ka gaabido bilcilmi cilmiga lagu dhaqmayey xamatu kibri waa kibirka dhiiqadiisii kibir meesha ugu dambeyd waa xamada waxaa dhoobada dhoobada marka inta qoydo oo ay ka qurunto oo ay soo uraydo markaasaa la xama marka kibirka dhiiqadiisi iyo meesha ugu liidatay waa diinkaad maratood ku dhaqmi diido kibir waa kaasa waa ogaatay markaasaad ku camalfali wey khalaas waa halaagsanta kibir kuma dhimana marka waxa weya musbilaa tahay waana ogtahay nabiga warkiisii waa qaada diintay kibir weliba meesha ugu dambeeda wey maa kibir caadiya kaasu ayu diintoo dhanna waa saar kibir meesha ugu dambeydaad gaartay mar haddii diintii aad soo martay dhaqankeeda aad ka tagtay wa taqsiiruka ka gaabintaada canilcamali ku dhaqmidaad ka gaabido bilcilmi cilmiga lagu camal falo xamatu kibri waa kibirka dhiiqadiisii wa cunwaanu xirmaanin waa hoojin iyo qadin cilmiga lagaa qadiyey calaamad tusayda cunwaan cinwaan caynta waana la kasri kara waana la dami karaa labadubaa sax cunwaan iyo cinwaan markaasu baydkeene alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali alcilmu cilmigu xarbun dagaalu ku yahay lilfataa midka dhallinyarada almutacaali oo isla sareeya ka sayni sida daadku xarbun dagaal ugu yahay lilmakaan alcaali makaankaa sareeya haddii roob soo rogmado ama daad buurta makora daadku buur iska daaya ciid yaroo meel taalla du arka labada dhinacu ka mara sooma daadku buuraha ma koro lagama hadlaya de wax mishin lagu saaray laakiin buuraha ma aado buur iska daaya wax yaroo taaga ma aado waa ka leexdaa soo maaha mutakabirkana cilmigu saasuu ka yahy waa agmara jahligiisuu la fadhiya alcilmu cilmigu xarbun dagaal weeye lilfataa wiilka dhallinyaradahu dagaal ku yahay wiilka almutacaali isla weyn ka sayli sida daadkii oo kale wadaalikaasuna ka sayli waa daadkii oo kale ama biyuhii soo rogmaday huwa saylku xarbun dagaal weeye lilmakaani makaankii uu dagaal ku yahay makaanka alcali sarreeya biyo xoog u socda hadday xataa meel dheer ku imaadaan waa ku dhacayo jug waa ka laabaan ah, waa ka laabanayaan dhinac kale ay raadsanayaan iyo meel kale ay jabsadaan wey meel kale ay jabsadaan ay falsam laasim raximaka allaah ilaaha ku naxariistee allusuuqa isku dhejin ila alardi dhulka laisku dhejiyo weligaa kor ha isku qaadqaadin dhulka isdhig ilaahay isku dulle subxaanah wa tacaala falzam laazim raximaka allah allu suuqa isku dhejina ilalardi dhulka laysku dhejiyo walisdiraaca yasid calaa nafsika nafsadaada aad yasto naftaadu way kula fiicnaan waa inaad yastaa waa inay kula liidataa wahadmahaa iyo nafta jebinteeda naftaada jebi naftaada jebi naaray ku wadaa haddii kale iyo wa muraaqabataa sanka inaad cara uga shubto cinda istishraafi hanqaltaagidda agteeda likibriyaain kibir ay u hanqaltaagto aw qadarasatin ama isla weyni waa isku mid kibir iyo qadarasa ah, isla weyni markay u hanqal taagto sanka cara uga shus naftaada falzam laazim raximaka allah allusuuqa isku dhejin ila alardi dhulka laysku dhejiyo walisraaca yasid calaa nafsika nafsadaada aada yasto wahadmaha nafta jebinteeda waa muraaqamataa sanka inaad cara uga subto shubto cindalistishraafi hanqaltaagidda agteeda likibriyaain kibir ay u hanqaltaagto aw qadrasatin isla weyni aw xubbi duhuurin ama soo muuqasho jacaylkeed aw cidbin isku bogid oo isla feecnaato iyo wanaxwi daalika intaas wixii la mid ah oo min aafaati alcilmi cilmiga aanfooyinkiisa iyo musiibooyinkiisa ah aafooyinka alqaatilati disha lahu cilmiga aafooyinka almudhibati tagsiida lihaybati cilmiga haybadiisa aafooyinka almudficati demida linuurihi cilmiga nuurkiisa wakula mar kasta wa kulamaa mar kasta oo isdadta aad siyaasato cilman cilmi oo rifcatan sarayn fii wilaayat cilmiyaad kuu kordhay culumaad noqotay cilmiyaa siyaaday oo rifcatin sarayn fii wilaayati mas-uuliyad aad ku sara martay muftigiiaad noqotay wasiirkii cadaaladaad noqotay qaadigiiaad noqotay waxa weyaan jagaa lagu dhiibay jagaduna waa atar waa khatar markaad marka ama cilmi kuu siyaado ama wilaaya kuu siyaado falzam daalika laasim tawaaduci laasim tuxuris waxaad kooraydaa markaad tawaaducdo allah korkuu dhiga markaad kor isku qaadana alla hoos ku dhiga alla ku fadeexayna tuxuris haddaad tawaaducdo tuxuris waxaad kooraydaa sacaadatan liibaan liibaanta cudmaa weyn iyo wa maqaaman makaan maqaamkaasoo yaqbiduka ay kugu jeclaystaan calayhi korkiisa annaasu dadku makaan dadku kamtaan oo dadku jeclaystaan is yidhahdaan kaasoo kale yaa kaa dhiga alla ku sii doona markaad hoos isku dhigto haddaad laakiin isqaadqaaddo ilaahay baa hoos kuu dhigaya ilaahay baa ku fadeexaynaya wa can cabdillaah cabdilaahi waxaa laga wariyey ibn اlimaami imaamkii wiilkiisii ahaa imaamka alxujati xujada ahaa imaamka alraawiyati ee raawiga ka ahaa filkutubi sita ummahaatu sitoo dhan ruwaadooda ka mid ahaa bakr ibn cabdilaahi almusani bakr ibn cabdilaahi almusani ah raximahum ullahu asaga iyo wiilkiisaba allah u naxariistee tacaala ilah waa sarreeyaahe qaala wuxuu yidhi cabdulaahi cabdulaahi wuxuu yidhi samictu insaanan qof ayaan maqlay qofkoodu yuxadiu ka warama can abi aabbahay annahu aabbahay kaana wuxuu ahaa waaqifan mid taagan bicarafo banka carafo maalinta waxa weeyaan sagaalaado dilxija ayuu carafo taagnaa xajay aheed faraqa waa jilcay aabbe qalbiga jilcay maantaas quluntu waa dhalaashaa indhuhu waa ilimeeyaan qayrkaluhu quluntuna waa qoydaah waa dhalaashaa marka qalbigiiyaa jilcay fa markaas wuxuu yidhi lowlaa annii fiihim haddaanan dadkan anigu ku dhex jiri lahayn laqultu waxaan dhihi lahaa qad ufir lahum waa loo dembi dhaaf maanta maalin kayr weeye waxaan haddaan anugu ku dhex jiri lahayn waxaan dhihi lahaay dadkan waa loo dembi dhaaf laakiin ana xumaantayda ogo waxaan ka cabsaa dartay inaan loogu dembi dhaafin ama aniga kaligay laii dembi dhaafin ka war saasay ahayn a'imatu diin naftooda ula shar badneed naftooda inta nafa ula shar badneed kharaja waxaa soo saaray dahabi uma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan leeyahay yidhi kadalika sidaasa yenbaqii u habboon lilcabdi addoonka an yazriya inuu yaso calaa nafsihi nafsadiisa wayahdimaha uuna jebiyo naftiisa saasa ku habboon sidaan hadda noogu qoran matniga oo ah insaana ii sheegay hadday ahaa laheed waxaa la dhihi lahaa istinaasa loo sheegaye haddee insaan waa majhuul laakiin insaanka sheegay waa la yaqaan waa mudarif ibn cabdilaahi ashakhiir waxaan rabaa muarif ibni cabdilaah ibni shakiir radia allahu canhum muarif ibni cabdilaah ibni shakiir iyo bakar ibnu cabdilaahi almusani carafa isla tegey labadooda markaasaa muarif wuxuu yidhi allaahuma laa tarud ahla almowqif min ajli ilaahayow dadka maanta carafo yimid ilaahayow baryadooda ha ku ridin oo ha ka aqbali diidin dembigayga anugu aan la dhex taagana daraaddeed wa aymaan min a'imat diin xumaantayda daraaddeed ilaahu dadkan ha u ridi oo maanta u hoojin u yidhi bakar ibn cabdulaahiya marka wuxuu yidhi maa ashrafahu min maqaamin sharaf badanaa maqaamkaanu maxaa ka dhiga mid sharaf badan wa arjaahu liahlihi dadka taaganna maxaa ka rajo badan lowlaa anii fiihim haddaan anugu ku dhex jiri lahayn ah, hadalku sidaasu ahaa Eh, wuxuuna ku yaalaa ladaa'ifu lmacaarifka ibnu rajab alxambali safxada afar boqol sagaashan iyo sideed dabcada almaktab islaami marka qofku naftiisa inuu tuhmo sidaas wey fudayn ibnu ciyaad imaamkii zaahidka ahaa shucayb ibnu xarbi wuxuu ku yidhi iyadoo sidaasoo kale xajka loo taagan yahay in kunta tadunnu annahu shahida almawqifa axadun sharun minii wa minka fa maa dananta waa fudayl ibnu ciyaad wuxuu yidhi haddaad u malaydo shucaybow inuu maanta taagan yahay carafa anigii adiga wax naga shar badan walle belaayo waa malayd belo waa malayd haddaad istiraa maanta wax kaa shar badanaad taagan dhammaan intaas hadalladaas waxa weeyaan suuءu danni binafsi laa suuءu danni biاllah maahan ilahay inay bele ka malisteen laakiin naftooda ayay waxa weeyaan u baqayaan oo isleeyihin naftaadu ma toosna waa suu danni waxaa la yidhaha suuءu danni binafsi wey laa suuءu danni biاllah maaha allah subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed